بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد waxaan soo gaarnay halkui faslun fasalkan oo ku saabsan xanaanada carruurta yaa iska leh qofkaas ilmaha xanaanadiisa lagu aaminayo maxaa laga doonayaa labadaa masalaa ugu muhiimsan oo ugu badan waxa uu muwaanifku ka hadlay iyo masalo saddexaad oo goormu ilmuhu xanaanada ka baxayaa isaguse talada waxma ku leeyahay waxna laga weydiinayaa xanaanada dad hadday isku qabsadaan cidda uu doonanayo masalada xanaanadu ilmaha in la xanaaneeyo saddex arrimoodba masaa'ilka saameyn bay ku yeelanayaan guud ahaan marka laga hadlayo gaar ahaan fuqahadana shaaficiyadu laba arrimood baa axkaamteeda saameyn ku leh arrintaas waxaa weeye koobaad xanaanada maxaqa inuu leeyahayba oo axkaamteeda waxaa lagu sareeyaa xaq ilmuhu u leeyahay marna waxaa laga eegayaa dhinaca kale xanaanadu ma xaq u leeyahay qofka la xanaanaynaya mar saddexaad culimmadu waxay ka cegaan oosan soo qaadin xanaanadu ma xuquuq lamutaa mise waa dadka fura iyo mas-uuliyad weyn si kastaba ha noqotee axkaamta iyo masaa'ilka kitaabkeenu uu tilmaami doono waxay ku salaysan tahay xanaanadu waa xaq ilmuhu la leeyahay manfacadeeda haynteeda iyo ilaalinteeda ay dadka xanaanaynaya ay leeyihiin si ay u kala yeeshaan la sheegaba saa darteed axkaamta qaybna waxaa la tixgelinayaa cidda xanaanaynaysaa laga hadlayaa oo waxay imanaysaa goobtee la isku riix riixo ama la isku qabqabsado yaada oo mudan marna waxay imanaysaa axkaamta qaar lagu salaynayaa ilmihii la xanaanaynayay sida xaq uu oo in la ilaaliyo la tixgeliyo u baahan labada axkaamta waa ku arki doontaan mas'alada xanaanada xukunkeeda kamuunan hadlino waa wax qaybo kamida ah fitradu ay keenayso laakiin waxaa mudan in la baraarujiyo xanaanadu waa nooc wilaayo iyo maamul waa nooc maamul iyo mas-uuliyada wey marka laga eego dadka qabanaya mas-uuliyadda iyo wilaayada qaaditaankeedana dumarka ka mudan ragga markii rag iyo dumar la yidhaahdo ilmaha yaryarkee la xanaanaynaya dumarka mudan lisabab waaxid bay culummadu ilaa xag jamaahiirtoodu isku raacsan yihin ilmuhu marka uu yaryahay caafifad iyo dabacsanaan buu u baahan yahay iyo sabir iyo dulqaad badan hooyada iyo haweenkuna ilmaha yar iyo duruufihiisa iyo gadgadoonkiisa ragga waa uga dabacsan yihiin waana uga dulqaad badan yihiin walidaalika axkaamku iyadoo dhinaca laga eegayo xaq ilmuhu leeyahay oo dantiisa la eegayo inay tahay daayadoo suuqo iyo wilaayo ah haddana xagga haweenka loo badinaya marka xagga haweenka loo badinayo dhinac waxay ku saabsan tahay ilmaha yaa u roon rag iyo dumar ilma yaa u roon haddii la yidhaahdo dumarka u roon markii uu soo yara haweynaado gacan adag iyo edad uu u baahan yahay ba aabbihii raggu aagala baahin laakiin inta gaar ahaan ilmuhu yar yahay aysan tamiiska gaarin inta waabaha ka maarmo hooyada kama maarmo waxay idhahdeen sababta kale ee hooyada marka xaqa la siinayo sabab dhinaceeda marka laga eego ay wax dheeraada ah u mudatay baa jirta taasina waxay ku tilmaamaan ilmaha waa la wada dhalay laakiin dhibkiisii waa la kala badsaday hooyadu caloobbay ku qaaday xanuunka foosana way aragtay naaskeediina way muujisay intaa midna aabbuhu ma samayn saas darteed wuxuu qofku kaaga bataay kaaga lex jeclo badan qofku markayta dhidid iyo dadaal badan wuxuu kaga baxo uga lex jeclo badan qofka kale sanaga odayaasha xoolahay shaqeeyeen say u gacan adag yihiin wiiladan xoolaha kusoo markay gacanta galaan durbo meelay ka baxeen lama haddii halkaa aan hawl ka dhisano oo la inoo dhiso gurigana guriga daliiru dayacna haddaa innagu qaaraanka isku daran lacag urorino iibkeenna gelinnana waynu ilaashano waynu waajiyeysanoo waynu isasiin sida loogu kala dhib badan yahay ee loogu soo kala rafaad badnaa baa loogu kala dabacsan yahay oo loo kala jecel yahay iyadu maadaama ay uga hawlbannayd ilmaha sidaan sheegnay mudnaanta maamulkiisana iyadaa yeelanaysa dhinaca waa hooyada waxa loo horumarinayo marka dhinaca hooyada laga eegayo haweenka markii dhinaca ilmaha laga eeganaya u roonayo tii kaley ka dhalanaysaa laba ay dhimanaya intaa kadib wuxuu xaqu naasi dadka waxaa ugu mudan bilxaqi xadaanati ifli ilmaha xanaanayntiisa ereyga xanaanadaha waa erey carabiga laakiin carabka baabkaan luqadeenna ku jirin xanaanayna niri marka al ummu hooyada ugu mudan hooyadii dhashay baa ugu mudan uma ummahaatuha aabba iyo hooye hadday noqoto marka hore waxaynu leenahay rag iyo dumar hadday noqoto dumarkaa mudan qaacidada waxaa ka dhalanaysa labadii dhashay aabbiyo hooyo hooyada mudan umaya alcasan waxaa ka soo war xadiid abu daawud iyo kayrkii warinayaana ay hooye iyo aabbo ilmay isku qabsadeen odaygii baa ku qabsaday ilmaadiya gashay nabigu ilmuhu ha yaraadeen markaasuu bilaabay inuu adeegoo la adeegsado intii hore isagunbaa hawl la gelinayay isagaa la beerayay markaasuu bilaabay inuu weel usoo soo qaado inuu biyaha usoo soo qaado inuu dukaanka yaroo kaleeto wax uga soo galo baa aabbihiiba aabbihiiba imideenna haweentana way kala tageen waan kaa qaadan arrinteeda ay kasoo dacwootay waxay ku dacwootay markii horena caloosaydaan hoy u ahayd waanaad ku wey markii labaadna naashahaygaan nafaqa iyo biil u ahaa waanaa muujin jiray markuu hadda adeeg bilaabeen meel u dirsaday ba aabbihiina waan kaa qaadanaya intuu dhibka ahaa waa lagu dhowranayay markuu dheef yeeshay inuu bilaabo dheef yeeshana dheef bilaabayna duqi damac iyo hunguri baa ka galay nabi wuxuu uhi anti axaqu bihi maa lam tankixi intaadan nin kala guursanin adaa kale aabba hooyadu aabbaha inay ka leedahay halkaasuu nabigu ku xukumay anti axaqu bihi maa lam tankixi maa lam tankixida waa u tegi doonaa sababta hadday nin kala guursata loo leeyahay waxaa fiican ilmaha inaad ka rabto uma ummahaatihaa hooyooyinkeed baa ku xiga haddii iyadii la waayo ama hawshii ay gartay qaban weydo way dhiman kartaa meel dheer bay aadi kartaa way xanuunsan kartaa ilmo diid bay noqon kartaa uma waraa ay dhaabiay dhihi kartaa intay safar dhigto ummahaatuhaa hooyooyinkeed baa iskale iyada hooyadooda ilmaha ayeeybiya iyo ayayga kale hadday joogaan xaggan u wareegi almudlayaashu kusoo dhawaaday dhowaaday biinaaqin dhadig hooyo hooyade hooyada hooyade barnaamij hooye iyo haween iskala oo taxana baa xagga usuusha yeelanaya tuqadamu alqurba falqurba tuqadamu waxaa la hormarin alqurba midda falqurba ta dhowida ku jirta ta ugu dhowo hooyada laga bilaabi haddii la waayo ayeeyada hooyada dhashay ee muxigtaa la gay haddii la waayo ayeeyada hooyadiisii dhashay say u kala sokeeyaan baa loo kala horumarin oo maxaasaa lagu kala horumarin dee dhaxal saasay u kala yeelan lahayen haddii xagga hooyooyinkii la waayo uma ab aabbaha ku xiga sababtoo nabigu wuxuu iqraariyey hooyada aabbaha ku qabsan kara qaraabada kale aabbahay ka dambeeyaan aabba haddii la waayana uma ummaha ummahaatuhu kadaalik hooyooyinkii aabba marka la soo gaaro isagana aabba iyo hooyadii odhay waa u siman hooyada adag xagga dumarka iyo haweenka hawenigaa xejisiin gaar ahaan inuu inta uu si yaryahay uma abuhu hooyooyin isaga xagga aabba hooyooyinkii haddii la waayo aabihi aabbaha aabihii waa uwa uma ummahaatuhu hooyooyinkii kadaalika sidoo kale haddii la waayo asal iyo farac asal dhalay rag iyo toona lama hayo wiil ilmihina waa ilmo yaroo isagoo demada gaarin xilli uu farac wax dhalo ilmo yaroo la xanaanaynaya aabbiyo awoogu noqon karaa iyo hooyi may isagii waa qofka lagu hayaa haddii usuushii aabbo iyo hooyi iyo wixii sii dhalayn la waayo dad waxaa ugu sigaa qaadiyo uma aluktu shaqiiqa walaashii la dhalatay baa qaadays walaal iyo weliye gabada markay yimaadaan walaashaa leh uma alahu shaqiiqu walaalka la dhashay bay u wareegi walaala gabadha haddii la waayo uma lilabi walaalaha aabbaha uma lilummi walaalaha hooyada uma alkhaalatu kadib habaryartaa qaadi haddii wax la shimanoo masarka la dhashay la waayo oo aabbihi hooyo ay wada dhaleen ama midkood ay wadaagaan dadkii dabaqdarajada la sadexaadahaa baa loo gudbi usuul baa la waayay walaalihii baa la waayay dad qof idin dhexeeyo ama hooyo idin dhexaysa ama aabbo idin dhexeeyaa la tegi ama ebiya ayar baa iman lahaa ama abbiya holayar baa iman lahaa aabbaha iyo hooyada eedde iyo adeer aabbahay ku yimaadeen abaryar iyo abtina hooyay ku yimaadeen hooyihii aabbayaa lahaa hooyadaa lahayd dadka ku yimidna hooyadii aabbaha kuwa hooyada ku yimid baale uma alkhaalatu abaryar nabigana ala slam waxaa ku sugan inuu yidhi alkhaalatu bimansilati lum habaryari hooyay lamidta xadiidkii cali radi allahu canhu ardaa haddii la waayo uma baraau ikhwati lilabaweyni gabdhihi ay walaalaha aabbihii hooyo ay wadaagaan ay dhaleen uma banuuhum kadib wiilashooda uma lilabi aabbaha aabba keliya kuway wadaageen carruurtooda gabdhahooda uma banuuhum wiilashooda uma lilummi kuway hooyo wadaageen walaalaha hooyo carruurtay dhaleen ilmuhu carruurtaas adeer buuya gabdhaha iyo wiilasha mar walba gabdhaha maqaan kale uma alcamatu eedada uma alcamu adeer adeer iyo eedda marka la yimidna eedaale uma banaatu lkhaala habaryarta gabdhahay dhashay oo ilmaabeedka aw uma banaatu lcami adeerka gabdhihii u dhalay oo ilmaadeerta ahaa uma bnu wiilashii ilmaadeerta aw intaasoo dhaxalkii loo kala lahaa qoys qoys ahaan baa xanaanada loo kala yeelan laakiin dabaqad kastoo siman markaa timaado dumarkaa mudnaanta koobaad leh intaasi waa dadku say u kala yeelanayaan oo haddii la isku qabqabta qabaha iyo xukunka loo kala siin lahaa hadday isugu raadi noqdaan cid kastaa qaadi karta wa shartu alxaadimi qofka xanaanaynaya ilmaha shardiga laga doonayaayo kow alcadaalatu wey cadaaladan waxaa loo jeedaa cadaaladii diintahay wey cadaalada fuqahadeenu markay isticmaalaan kutubulfiqhi waxaa loo jeedaa qof kabaa'irtana iska ilaaliya sakaa'irtana aan daa'imin baa la yidhaahdaa cinda xadiid marka la joogana labada waxaa lagu daraa anshaxwanaagiyo muruu'adana ilaaliya laakiin cinda culamaa ilxadiid meelaha qaarkood marka la joogiyo culamaa alcaqiida hadday cadaalad ku yidhaahdaan assaalimu min albidac bay marar badan u jeedaan lidaalika faasiqa aan cadaaladda lahayn waxaa la yidhaahdaa fisqi camali iyo fisqi ictiqaadi camaligi weynka laga hadlayaa rabkan wuxuu rabaa ninku yidhaahdo qofkani qof diin fiican oo diinta ku dhaqmo alla ka cabsaday uu yahay baa shardiga shardigan sababtiisu waxay ku salaysan tahay ilmaha waa la xanaanaynaya ilmuhuna hadda cidda soo korisee barbaarisa ayuu ka qaataa dhaqankii iyo sulowga iyo say u dhaqmayaan qofaan isagaba alla ka baqaynin haddii uu koriyo oo macaasidii iyo xaraamta dabaalanaya goormihii waxaan buu ku dhex kori ilmahana diyaanadiisi iyo akhlaaqdiisu waa arrin muhiim u ah aakharadiisiyo adduunkiisaba saa darteed qof ka fasaadinaya yaa loo gacangelin halkaasay ku salaysan tahay mas'aladaasi fuqahada badankood way qabaan laakiin hal mas'alay culimmadu sheegeen qadiyadda ayay ka hor imanayso fisqigu waa shay mar walba jiri jiray nabiga iyo saxaabadu sayd ibnu qaym raxmatullaahi caleyh zaad ilmucaadka uu ku leeyahay weligood reer ilma laga qaadoo caajiliin ma tihiin la yidhi lama arag intaa ummadda jiraysay hade si sigoo uu jirayba qur-aanku ilaahay sooma dhihin jaakum faasiqun binabayn والذيiنa yrmuuna المحصنaaتi ثuma lam yأتوu بaربcaةi شhuهadاء فاجلduuهm ثaمaaنiiنa jلد ta nab xilligii nabiga xad اlqowf loo jeedlay baa jiray walaa taqbaluu lahum shahaadata abada waulaaika hum lfaasiquun fisqigu shay muxuu ahaa jira ha kala yaraado waxay sidaas tahay xilligii waxay yidhaahdeen saxaabadii taabiciintiiba qoys ilmihii looga qaaday faasiqiin baa tihiinoo ma tarbiyayn kartaan lama arag innaga xilligaana marka la yimaadaan de haddii la yidhaahdo qoyskii aan cadaalad lahayn ba ilmaha laga qaayo horta xaggeeda la geyn nin walba buu la rabaatan yaho meelu geeyanaa yahay mas'aladan haddaba asaxulqawle intaan garanaya wallahu aclam waa inayna cadaaladaasi shardi ahayn inayna shardi ahayn waalidku ilmaha asal ahaan wuxuu ku koriyo hadda alla kacabsigiisa kuma ahaa hadba caaqifadiiyo qalmadiiyo iid ugu koriyaayo wax walba ugu huraa walidaalika arkaysaa in dabadun diinta ku ficnayn laakiin ilmaha uga roon kuwa badano diin ku fiican masaajida laga waayo ilmaha uga dhaqaanayo marama arkaysaa shardiga labaadi waalcaqli inuu caqli leeyahay waa itifaaq caqliga waxaa laba qala soo gelaysa ku baxaysa isaga ilma caruura ilma caruura ilma caruura xamaaneen ba karaa may laba qaarood isma qaadada majnuunkii waa laama isagaadan mukallaf ahayn shardiga kale saddexaadi walxurriyatu inuu xor yahay wey qofka xanaanada haynaya waa inuu xor yahay kolba nusuusta addoon iyo xor wax kala qaadaya aniga kuma arag bal waxaan haynaa nusuus tilmaamaysa waalidka addoommada inay iyagu mudan yihiin ilmahooda inaan la kala qaadin nabiga xilligiisa calayhi salaatu wasalaam baa hooye iyo ilmaheedoo yar baa la kala geeyo addoommaaha la kala galay nabigu waa intii beeciina riwaayadka qaarkood say ku tilmaamayaan waa buriyey arrintiina waa ka digay oo wuxuu yihi man faraqa bayna waalidatin wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama ninkii hooye iyo ilmaheeda kala geeya isaga waddaduu jecel yahay baan aakharo la kala geynaya midkaan uu daarimaya weli xasana wey xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa hooyadu addoon xataa hadday tahay ilmaheeda in la kala geeyo inaan la ogolayn wakada islaamu islaam baa shardi in kaana tiflun musliman hadduu yahay ilmuhu muslim hadduu yahay hooyada xanaanada waa inay muslim noqotaa idan masalana hal iskaal baa ku imanaya waxaa la yidhi naagta taabiga waa la guursan karaa naagta kitaabiga waa la guursan karaa hadday ilmo dhashana waayo shuruud iyo baa loo dejinayaa ee kitaabiyaadkii la qabay ilmahana dhali jiray weli wax laga qaaday maana maqan laakiin asaalahaan islaha ilmaha diintiisa unbay fuqahadeennu u baqayaan walaa xaqa xaq male lilmarati haweenta idaa matunkixat haddii la guursado xabaanadii xaqa ahayd male ilaa an tankixa inay guursata man lahu qofkii lahaa xabaanata ilmaha xanaanadiisa ninkii ilmaha maanta xanaanayn lahaa inay guursato aabbihii baa dhintay adeerkii bay guursatay qoyskii isla reerkii iyo barnaamijkii dumaasha wey haddayba isla reerkii guursato deemaanna xanaanadiisa iyagaa lahaa xaqeedii dhici maayo laakiin nin kale hadday guursato cidda iyo reerka ahayd ilmihii xanaanadii xaq u yeelan mayso waa laga qaadi karaa way macnaheedu waaina halka baa looga qaadaya haweentani hadday nin guursato ninkana xuquuqda iskale guriga cidda soo gelaysiiyo ciddaan soo gelaynin idankiisiiyo ay ku xihan tahay saa darteed ninkaa wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhahdo adaanku guursanaya laakiin aniga ilmaha ma qabo midda labaadi ilmo uunan dhalin ninka oo guriga jooga badanaa reerku duniyaa ayuu markay ilmo kala wadato ninkaan guursadayna ilmaha uunan dhalin inta badan qoyskaa dhib iyo qaralaasi iyo tuhun kama dhamaado isagana ilmuunan dhalin weeyo dhibkoodiiyo orodkoodiiyo oohintooda u dhibsanaya iyadana dareen waxay qabtaa ninkan ilmaha ma dhalinoo kama naxayo ninkii ilmaheeda maanta o dhan kala waadiyeynaysaa haddaba si reerkeeda si nabada ay ugu dhaqanto ilmahana uusan xubin dhibtoo kulbaguri kadib ise uusan u noqon baa laleeyahay waa reerkiina ilmahoodii ninaan dhalinan qabin oon ka naxaynin uusan ugu hoos noolaanin hadday isaga raalli noqdaan way haysan kartaa ninkeeduna ogolaada reerkuna ogolaadaan lakin hadii la isaga raalli noqon waayo ilmihii waa laga qaadan karaa walidaalika nabigu wuxuu hi anta xaqu bihi maa lam tankixii haddaadan hursanin waidaa balaqa hadduu gaaro asagiiru ilmihii yaraa xaddan heerda yumayizu fiihi uu kala sooci karo oo uu kala garan karo nafi meelunba un raacday baa layidhi ilmihii hadduu tamyiis iyo wax kala garasho gaaro tamyiistii iyo kala garashadii uu gaarayna uu kala garan kara dadka yaa u roon yaase u daran oo abiyo hooye isu qabsadaan khuyira waa la khiyaar gelin bayna abaweyhi labadii dhashay baa la khiyaar gelin taasoo tilmaamaysa xataa xabaanadu inuu qof gaar qaadi karo nabiga xilligiisa waxaa dhacday calayh salaatu wasalaam nin iyo xaaskiisii baa kala tegay isna muslim buu ahaa iyadana gaalbay nin yar baa la isku qabsaday oo markaas kala gartay na waxaase labadooda midna dhinac fariisiye midna dhinac fariisiye oo ilmihii ka qaaday duu halkaa intuu istaajiyey wuxuu yihi ma waa hooyada kana waa aabbaha midkoodu aad kaasuu ilaah midkaasu xagga hooyadu ilmeheeda xagga hooyadu halowba jecel yahay nabigu ma aadi kartid ma dhihin xoogna kagama qaadin iyadoo weliba gaala ee wuxuu yihi ilaahu xanuuna kaasuu kala jiireeyey ilmihii oo xagga aabbuhu aaday aabbaha qabtay la tegey halka waxaad ka garatay hooyadu xataa gaal hadday tahay inay xanaanada yeelanayso iyadoo umur muslimka oo shardigii islaamka ahay xadiidkaana waa ka hor waxaa kaloo laga gartay ilmuhu hadduu tamyiis cidda u roon kala garanayo in la kala khiyaar gelinayo keebaa raaci dee kii u roon isagu markaa ha raaco laakiin fain ikhtaara hadduu doonta axadahumaa midkood sunnima ilayhi waa loo dhiibiyo waa lagu wareejin amaa gacanta ku haynayaa laleey laakiin inikhtaaray ibni halkan hal mas'alay fuqahadeedu ka sii hadlayaan shaaficiyadu masaladaa waxaa la kala qaadayaa wiilashiiyo gabdhihii wiilashiiyo gabdhihi xaddu tamiis markay gaaraan baa la kala qaadaya hadday gabar tahay hooyadeed wax u dhaama male ilaalinteediiyo tarbiyadeediiyo gabadhi hooye aan dhalinlaha hala soo kortaay wax dhib badan hadduu wiil hooyadiina uu la joogay wiilashu waa wax marxaday markii wiileynu soo yar koray dareemo oo uu xoogay muruq iyo isku yar arko haween korshaha u kaban maayo hadal ka dhagaysan maayo maxaa la samayn laakiin in ikhtaara alibnuy ikhtaara alibnu wiilka hadduu doorto uma hooyadii kaana cinda abiihi aabihii buu la joogaya binahaari maalintii liyucallimahu inuu waxbaro yuadibahu inagu yeelo habeenkiina hooyadaa u galbaalinaya markaad cunto u baahan tahayna or hooyada aad marka kalena aabbaha ka ag haddii dardarraa dul sameyn ninkanaa ka adag xagganu ka cabsan walidaalika soomaalia faraga markay soo kacaan hooyada dan kama leho xaabba iska saari maayaan xaggeeda waxaa la yidhaha wiil oo xoogay markaa madaxtaag bilaabay baa isagoo soo meel laaba ku jiray guriga bay haween waxay dhaheen hooyadii heblaw wiilkan maad qabo sidoo la hadashiyo wiilkan maa wax ka qabansiyo sidahay iyadu ma arka marka isaga iga daayay tiri waan ka samray keri waayey waan ka samray intii markuu boqorintu ka booday meeshii allah iyo layga sabir buuli allah igo layga sabir buuli maanta daxa banaanaaday xilkaa markuu gaaro aabbaha qaban kara hooyadu ma qaban karto hooyadu haddaba gubashii iyo cuntadii iyo dhaqaalayntii xagga ha doonto markii waa soo geliyo xagga aabbaha loo fiisin sieda daradiiyo ororobkiiyo uga ilaaliyo fain caada hadduu ka noqdo doorashadii oo waxtaara laakhara ka kala u doonto shalay mid buu doortay maalinkii dambu isbedelo wuxuu yidhi anigu ma rabo midka kalaan rabaa mid fiican kaa labaada uu doortay waa loo dhiib fain caada markale hadduu ku noqdo oo wax taalan awala kii hore uu doorto uqamay kawaakufaa kusoo xumaanay kii halka horaa lagu celiyo uu ciidayday muhakalaa sidaa unbaa lagu wali waayo wakti u dhexeeyaa dhici karta doordoorashada ilaa an yadhara min inay ka soo baxda ilmihii bihaadaa doordoorashada badan walacun inuu noqdo wuxuu walac ku yahayo uu xiiseeyo xiisaana uu yahay oo maanta toddobaadka xaggaan rabaa maya xaggaan rabaa maya xaggaan rabaa saa hadday noqoto mawqif iyo go-aan la-aan iyo shaksiyad xubaa ka muuqanayso waa laga diiyi iyo wakadarun hadday caqli darro ka soo baxdo maxaa laga uxista waxay tilmaami kartaa mararka qaarkood inuusan garasho fiican ba lahayn oo laga rorooyo haddii maangaabnimo ka muuqato ama nooc iska yeelyeel iyo maalinba meel jeclaysiun ay ka muuqato noqnoqoshada laga yeeli maayo laakiin waxaa dhici karta sanadka xaggan uu doortay sanad baa ka soo wareegay labaa ka soo wareegtay halayga bedelo waa dhici kartaa asbaaq iyo waxyaaba looga bedelo inay jiraan ala kulli xaal qaadida iyo ciddii xukumaysaa markaa xaaladda qiimeyn intaas labad xabaan haddaynu kaga baxno baabu alaaq reerkaynu soo dhisnay hadduu dhaqankiisu hagaagi waayo si loo kala diri lahaa baynu halkan ka bilaabaynaa ilaa laga gaaro hal baab kadib halka baaba ugu dambeeya kitaab baabul nikaax maahani oo ridaaca iyo nuugmada ku saabsan oo isna xiriir lala reer kala tegay ilma la muujinayo guurku waa reerku waynu soo marray fawaaidda ku jirta laakiin labadan qof laba qofoo waaweyn wey midba meel buu ku soo koray midba dhaqan iyo dabeecad buu leehay mid walba dad iyo qaraabaa la xidhiira dad iyo duruufna wuu leehay ninka dan buu ka ahaa laga yaaba duruufina u geysi dad baa ku xidhnaa qaab buu rabaa nolosha inuu u noolaado qabka labada qof wuu isjiiraa macnaha qoyska soo isguursadoo cusub mar buu qafkooda isjiidaa marxaladdaa qabsiidka hadday isfahmaan ay gudbaan xaaladdu caadi way noqotaa inayba qabka isjiiday isku dhaceen kala finiinaanna marar badan way dhacdaa calaa kulli xaal reerkii haddana waa bini aadam sidii lagu wada socday qayb ka mida ah isbedel duruufeed ku iman kartaa dabiicadiisa isbedeli karta dhaqankiisa isbedeli kara duruuf dhaqaala isbedeli karta oo la sabri waayo adu duruufo badan hadday yimaadaan gurigii qasab ah la ysku haya labada qof cadaab wey gurigii raaxada iyo deganaanshaha iyo welelka loogu talagalay laba qofood israbin oo la ysku qasba haddii la yidhahda qasab ha lagu wada joogo noloshii looga jeeday mutacada looga jeeday musiibihii cadaab bay ku majashaa haddaba xalka sharcigu waa xal in la furdaamiyo wey reer burburo sharcigu ma jecla laakiin haddii laga fursan waayo mukrahuna taaka laama qalway oo halka waxaanu samaynaya waa ku qasban yahay geesinimo kama aha bui dagaalkan iyo waxaanu gelayo danbaa kelisaye geesinimika kama aha saa darteed reerka inay kala tagaan hadday xal noqoto sidii loo kala tegi lahaa baa dariiqa loo tilmaamyada yasaxu alaaqu furitaanku wuxuu ka asaxaa min kulli zawjin nin kasta oo wax qaba nimaan wax qabin waxma furi karo nimaan wax qabin waxba ma furi karo markuu ninku haweenay haween furayo horta waa inuu caqdigii iyo nikaaxu horeeya dhowr masalaad meesha ka muuqanayso la diidan yahay laakiin daliilkeedu nabiga calayhi salaatu wasalaam horay u yihi walaa qaraaqa fila fii maa laa yamlik qofku waxaan gacantiisaba ku jirin oon xelo u ahayn maba furi karo inama alaaqu liman akada bisaaqi haweenta ninka qaba unbaa furi kara waxaa wax fura nin wax qabo haddii adu intaa timaado suaalaadantani waa furan tahay tidaado oo maxay furantaa xirnin laba masalaa marka soo gelaysa meesha waxaa la yidhahdaa alaaq lfuduuli waa aw mixaas waxaan ku eeglahay ninkii hebel ahaa anoo ka socda waa furanta cidinay ma soo dirsan gasankan kuwii midda waxaan kooyi miy waxaad tahay inaan soo furaye igu waafac waa baycu lfuduuli bibaabkiiso haddaad igu waafaqdo muwaafaqadaantaa talaaqi ku asaxaya laakiin aniga soo furay markaan furayey baan aqari hawaanta mid labaadna way timaadaa tacliiq salaa inaad islaam ku tiraahdo iyada abada ku tiraahdo haddaan heblo guursado waa iga furanta ama haddaan ku guursado waa iga furanta sabab kastaba ha keenta inaad saas tiraahdo kadib haddaad guursato alaaqii ma dhacaya islaamtii aad tiri haddaan guursado waa iga furanta baad guursatay alaaqaa horreeyey caqdiga nikaaxuna waa dambeeyey daahirka axaadiisa iyo shuruudoodu alaaqaas waxba kama jira wy maxaa alaaq furtaa waxba gacanta kuma jiri yasixu alaaqu min kulli zawjin dhabarka zawj caaqil caaqila ilmo sabya waxaan leeyahay qof majnuuna ah. tasarufkoodaba asaxal baalixin oo qaangaara ilmo sabya wax waa mehelsan karaa ee wax furi karo sida cuquudii beeca waxuu milkii karaa laakiin wax laydin karaa ma bixin karo mukhtaarin oo isagu khiyaarku ku sameeyey waxaa ka baxay qofkii la qasbay haddii qasab kufur la yidhaahdo waxba furmaan saa darteed falaa yasixu asixi maayo talaaqu sawiyi oo baaliq baa shardi ahay wa majnuunin oo caaqil baa shardi ahay wa mukrahin qof la qasbay bigayri xaqin xaq la-aan lagu qasbayna oo mukhtaankii baa la waaya haddii xaq lagu qasbo oo qofkii intuu iilaan iyo wax lamida sameeyo fainfauu diido inuu furana diido oo qaadidu ka furo taruqa way furmaysaa waayo xaq waa leeya inuu reer kala la dhaqlana dhigo mila inman waa in la handago oo kaleeto biqatlin waan ku dilaynaa baa la yidhahdadan fur aw qaicun ama xubin baan jaraynaa aw darfin mubarixin ama garaac ku dabariyo ku xanuujiyaan ku garaacaynaayo gaaruunyahan garuunyahan gool baan kula dhacaynaabaa lagu yidhi wakadaa shatmin cayn wey aw darbin yasiirin cayda iyo garaac yar wahuwa isaguna min dawi lmuru'aati wاlaqdaari dadka anshax iyo sharafka mujtamaca dhexdiisa kula wey mid markiisaba hore bukana iska ahaa haddii la maxay yeeli markiisaba bukara ahaa bukara cunto maanta dhamaan meeshaas banaanka iscaayaan dadko maanta dhan buu caytamaayo oo noloshiisa maalmeedkiisada inuu caayo la kamid tahay kaasoo aan cayna caayna maxay yeeli kaas yeeli mayso laakiin nin odayaho akhyaaraho dadka odayaashooda kamid aha haddii la yihi banaankaan kugu caayayna ayaduna wa qayb khatara jira dee ku dacaayadaynaynabaa kamid dacayad gaaro lagaa sameeyey qofka shaksiyadiisa baabiin karta marar badan xoolihiisa iyo wax badan wuxuu u horaa uga tagaa dacaayadka carab dhagaxka dumin buu xoolo siiyey markaasaa waxaa lihi maxaad u jirtay nimankan waa mudnay waanu ahay uyaa mudnayn laakiin khayara way bayna amrayn ima an yubakiluu inay iga fidiyaan dacayda waa bakayl aan shirig bixin waima inaan siiyo walafta bibakiyi ana bakayl noqon maayo walidaalika nabiga ala sal sla biamwaalikum can acraabikum xoolihiina adliga iyo sharafkiina ku difaaca waa dhaqan carabta xataa biyaadan ku yaqaani zuhayr biyuu ahaa ninkii lahaa waman yajcali lmacruufa min duuni cirdihi yafarhu waman laa yattaqi shakma yushtabi ninkay cilmigiisa maal ku difaaca cilmigiisa waa badbaadaya saa darteed cayda qaarteed ninaan qarabanahay oo meel madax ka ahaan jiray baa laii sheegay wuxuu yihi mid kuwow adeer u ahaay oo gaajaysan oo la jooga mid waxba inuu siiye u diiday nin ragga magaalada laga yaqaanin ee afkooda maala ah baa u yimid iyagoo la jooga markaasa nin baa ragga ka dhalinyarada kamid a ah ii sheegay markaasuu ninkii lacag fiican siiyey maxaa yii nin annagaa baahan badna kuugu xigna waad noo diido ninka waxaad siinaysa muxuu yahay muxuu yahay idigo ninkan mataqaanaana waxaa ka suuragal ah yii caydiis iyo afkiisa aan isaga siinaya oo muxuu ku yeeli karaabaa muxuu ninkan waa ka suuragalay ah, meesha lagu sheegayo caawa ku fadhiiso hebel dabada laga furaya arka hadduu yidhaahdo maxaa sheegay waxaa waa ka suuragal halkan ah, iyo dabeecadiis waxyaaba dacaayadaha arka iyo caydan akila fasta ah gaar ahaan mujtamaceena aan waxba hubsanin ee hadalkii la yidhaahdo horramooda saa darteed hadduu min dawil muru'aati wala qaani min axlaaq ayaaba odayaasha dad kamida uu yahay oo dadka sharafta leen oorsoon uu yahay cayda iyo darbin iyo sheelin garaaca yari meelka dhac weyn bay ku noqonayaan laakiin in maalin kastaba dadka ay isheegayaan banaanka la kala qabanayo garaac iyo muxuyeed muxuu dhihi iyo nin maalin kastaba meesha caysanayo caraasanayo haddii la cahay maxayeeli waa nolol maalooskay ka mid tahay kaa ikraah ma aha fii caqli saasuu rabaa inuu yidhahdo waman zaala caqligu caqligiisa ninkuu zuulo bishababin sabab laa yucdaru fiihi aan loogu cudran cudreynin kasakraani ninka daroogada caday wey khamribuu ka soo dhargay ama xashiishad iyo darooguu soo cunay noocay dooni waxaan noqotee laxashada dhowr nooc waa loo cunaa midna sida sigaalka loo dhuqaa midna sida irbadaha la isugu duraa midna iyadoo bura asan kafiif lagu yidhaahdaa tay dooni ha noqoto iyo baabiski uu soo cunay herowen kolka ugu hadanida ama qaadkii sida balkii xoolaa cawska usoo daaqay kaafintiini waa mirqaani buu ismadax maray idigu garan maysaan dhowr iyo sideetan iyo garan kuwa macaws iyo funaanad qabo say u qayilayeen halkan ismin buu yii musku shaangeli funaanad garab iyo macaws buu qabaa kala dacasiy buu qaatay kani asagoo la socod musqushi buu sii socdaa weli ilaa inakan miyar qabaa intuu musqushi guriga ku tiiriye kaniaso ka daydeeyo ismiintu ka baxay musuur qayilaye buu milqaamay qaarkood baa dawooyin iyo wax ku dara kiniinna iyo markaasaa naf la cadaabay oo meelay ka baxda hidooyeysa ayay dhahaa waad mirqaansan tahay ninkii maal madax maray maalkiisii naagtii buu furay soosaa u mirqaansan caqligiisii waa suulay laakiin cudurdaar male waan qayilay cudurdaar maaha khamri baan cabayna cudurdaar maaha raagis iyo xashiishad baan cunayna cudurdaar mali anaga dambaabay ninkii isagoo saa u cabsanoo saa u caqligiisii yahay hadduu haweentii furo waman shariba iyo qofkii cabawaya dawaan dawo yuziilu caqla caqliga tagsiinaya ogu og yahay dawaan hadduu cabo caqligiisa uu tegi bilaa xaajatin daruuro iyo baahi ku qasbayso oo caafimaadna ma jirto yaqacu alaaquhu alaaqiisa waa dhacaya alaaqiisu waa dhacaya jamhuurta ahlilcilmi baa qaba afartan madhaboodna waa isku raacsan yihin ninka sidaas waxay u daliishadeen dhowr arrimood marka koowaad waxay yidhaahdeen nusuusta alaaqa ka hadashay waa caam wax nas oo xasisay oo khaasahoo sakraan ka soo reebayana ma jiro asalkan cumuumkee lagu dhaqmo way waa kow waxaa kaloo daliishadeen saxaabada waxaa ka ansaxday annahum jacaluu alaaq asakraani ka alaaqi saaxib yusiibini qaladalaadkiisa ay yidhahdeen baa ka ansaxdayba iyagu yidhahdeen inu saxaabada ay isu khilaafsan yihin masalada waxaa kaloo yidhaahdeen waa farax ka soo fulay nin wax qaba nin naaqaba wax furay qasabna aan ahayn meeshii ku haboonaydda ku dhacay waxu diidayana uusan jirin axaadiis daicaafana markaa waa ku sii kabeen waxay dhaheen nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu alaaqi jaa'izun ilaa alaaqa shabiyi walmactuuf nin si u laaban iyo shabi mooyeen alaaq kasta wuu soconaya intaasay isku dareen oo waxay yidhaahdeen alaaqaasi waa dhacaya haddaba waxay tilmaamaa culimmada tiri ma dhacayo waxaa ugu weynay deliishadeen waa saddex arrimood aayad iyo xadiid iyo qiyaas aayaddu waxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun ilaah waxaad sheegaysaan aad garataan aayaddaasi waayo salaadaada iyo aqwaasha kaa soo baxaysa salaadna mana ansaxaysa sakraankii qowlkiisa muctabar maaha bay yidhahdeen kow xadiidkuna waa xadiidkii xamsat bn cabdilmuطalib radi allahu canhu ardaa isagoo cabsan buu geel xirxiran meeshan buu bahan bilaabaa waa dhexqaaday uroosle markii nabiga noo keenay hal antum ilaa cabiidu liabiibi addoomma aabbahi leyihiin baa wadatiin soomaa tani nabigu ku leeyay addoommadii aabbahay unbaatiyey soomaha dhammaanteed hadalkii looma qaban haddii loo qaban lahaa kufriya diddee noqon lahay aayadii xadiidka wey qiyaastana waxay yidhahdeen majnuunkii haddaan waxuusa loo qabanaynin ninkan dembiguu galayna waa gaar iyo cumriguu cabay kan in loo qabtana waa masalo kale kolka jamhuurtu waxay kaga jawaabeen aayaddiiyo xadiidku madana khuseeyaan bay yidhahdeen annaga waxaan ka hadlaynaa qof sakara bisababin laa yucdaru fiih bimacnaa biariiqin maxduurin ariiq xaaraanu u maray aayaddu iyo xadiidku qabla taxriimi khamri bay ahaayeen laa taqrabu salaata waantum sukaara iyo xadiidka xamse intaan laga xaaraantinimeyn bay suurada maxalu nisaaca ma ahane suurada ah qofkii maandooriyo dariiq xalaala ah ku cuna sida ninkii dawada cadda ee xaaje u haysay iyo ninka lagu qasbay khamri inuu cabo ama intay cunto ku istaagtay wax kaloo isaga dejiyo waaye khamri isaga dejiyey kadibna maandooriya maanka sii tagay ninka waa macduud bay dheh annaga waa talaaq baa loo qaba maamaniye qoladaan inay caddo way u banaanayd salaata marka laleeyahay iyo xamsada xilligay xalaal tahay dehay taa khaarij can maxalli nisaac ideen ma aha iyaga naga daayo amaa kan kale majnuunka aad tidhaahdeen nimaan aqwaashiisaba dembi gelin iyo nin ku dambaabay lashaawa qiyaastay dheh waayo majnuunka wuxuu kaga duwan yahay haddii isagoo sakraan ay wax la dilo niman yahu lagu diidani waa la dili baa dhahdeen in sakraana haddii wax dilo waa la qisaas baa dhaheen majnuun hadduu dhex dila lama qisaase kan maxaa loo qisaasa waxaana inaabay dhaheen saxaabada oo xaddulqadab ku fulisay waxay sheegayaan qisadii cabdiraxmaan ibn cawf iyo cumar ee laga wariyey oo sakaraanka maxaan ku sameeyaa yidhi idaa sakara hada wa idaa hada tara wa xaddu lmuftari amaanuuna jalda qisadii ahayd wey wala culamada qaarkood ay daciifinayaan maxay dhahen ninka hadduu maan dooniyey qaar caqligiisu taag ugu dalgalmaa hadduu daldaamana been iyo aysan iyo waxaa ugu babaashaa xadulqadabka iyo iftirahana sideetan bay afartanki afartan ugu daray sideetan shaabu ku dhufa yidhahdeen ninkaan ugu xaddaa sideetan looga dhigay wuu cabsanaabay dhaheen sida cabso baa qoraadiisa loo qabta calaa kulli xaal jamhuur ahlilcilmi sidaasay qabaanay afarta madayntaada walahu ninkii wuxuu xaqi leeyahay oo u banaan an yualiqa inuu fura haweenkii binafsihi isaga furo waa furanta yidhahda sawar cidna waa ko walahu an yuwakil qof inuu wakiisho yidhahda hebel ogaa iga wakiile soo fur yadana waa dhici karta imra'atan haween ba ha noqotee laakiin baabul wilaaya ma ahe baabul wakaalada wakaaladii cuquudda iyo tasarufaadkana haweenku waa geli karaan ilaa wixii nas gaara oga reebay maali walaysa fi alaaqi nasun nas ka reebaya haweenka ma jiraan saa darteed hadduu xataa haweenay kala waqaasho oo yidhahdo adaa wakiiliga islaamka inay fireen oo ay tiraahdo waan furay oo furmi walilwakiilu wuxuu leeyahay an yutalliqa inuu fura mataasha ah doortuu doono ilaa wakaalada haddii lagu dhiibo haweenkiisao furlow yidhaahdo aan waxtiinan lagu qabanin ilaa lagu cajiro maanta hadday noqoto ka masquusha maanta beri waa ku idadabaash ile waadigu wakiishe wakiilkada tasarufka muxkiisoona buu xaqula laakiin idaa qaala lizawjati hadduu ku yidhaahdo alliqii nafsikana isfur haweentii hadduu ku yidhaahdo adigu isfur adaan gacanta kugu wareejiyey isfur hadduu yidhaahdo oo faqaalat calay qowmi isla markiiba ay dhahday si degdega allaqtu nafsi waan isfuray umirta way furmaysaa waina kalna haday dib dhigta falaa ma furmayso ilaa an yaquula inuu isagu yidhahdo alliqii nafsiki fur naftaada mataashiikii markaa doonto waktigaa doontay lagu dara maahan wakiilkii iyo iyadu waxbay ku kala duwan yihiin buu leeyahy sababtoo ah markii la yidhaahdo isfur haweenkii waa tamliikun lialaaqi salaadkii baa la weydisiiyey iijaab weeye waan baa qabuulkiia ah. iijaabkiiyo qabuulkuna ma kala baahi karaan dankuna waxaan ku siiyey waan aqbalay inaa had tiraado wey sidii caqdigaba waan kuu meheriyey waan aqbalay baa lagaa rabaa haddaad tiraado iska aamusto oo berri tiraada waan aqbalay waxba kama jiro waxyaabaha tamliinka ah ee siiqada caqdiga labada qofaxmaya iijaab iyo qabuul kale waa ay degdeg ku dhacaan kullu bixasadi masalan saas darteed waa tabliiku alaaqe durbo waa inay aqbashaa iyo kurtaabuye haddiise ugu daro markaashiinti goortaa doonto goortay doonta isuri intaas alaaqa isagana qofka wax furaya wey imsa balqadood wey dalaaqa wayamliku lxuru wuxuu milkiyaa alaaa taqliiqaatin saddex dalqadood ninka ninka xortigii awoontiisa wuxuu ku qabaa saddex dalqadood saddex dalqadood buu ku furi karaa israacan iyo israacin la-aan wayna iman doontaa walcabdu addoonkuna dalqatayni laba dalqadood wey addoonka qiyaasku wuxuu aha hal dalqad iyo nus inay noqoto laakiin ma qaybsato hal dalqadi saas darteed waa la iswada raaciyey saddex dalqadood inay tahay qur-aankaa in badan sheegay ilahi subxana watacaala wuxuu talaaqu marataan talaaqa la soo ceshan kara waa laba jeer koo iyo laba maxaa ka dambeeya intaas faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaanin talqadi sadexa wey qur-aanku in markaa uu sheegayo ilahi subxaana watacaala haddii wax una haweentii saddex falaa taxibu lahu min bacdu xataa tankixa zawja fain tallaqaha marka saddexaad talqad yahay ma soo ceshan kara waa kii la yiri saddexdaa un baana alaaqu ahaan jiray xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwa xataa waan garanay adoonku dalqatayni daliil asaxay ah ma laha dilka caaishee alaaqulcabdi tatliiqataani iyo aaaartaasi ma asixin laakiin jamaahiiru ahlilcilmi sidaasay qabaan daahirka nusuusata waxaa u dhow xor iyo addoonba in saddex laysu qabo wayukrahu alaaqu alaaqi waa karaahiyo waa laga fiican yahay min ayri xaajatin xukmu talaq waana ka haddaan xaaje iyo daruuro kaliftay jirin in la iska furo furitaanku karaahiye wey waxayna u daliishadaan xadiidka abababd abqab alxalaali ila allahi aalaaq wax xalaala ilaahay ugu carab badan yahay waa alaaq laakiin kaa waa bakti baa ku jiray haddii lagaba tootabo xadiid kaloo asaxay baa jira wa hada almacna faa'iidanaya maxaa weeye xadiidka in nabigu ala slam uu sheegay ninka ibliis la yidhaahda carshigiisu badda dusheeduu ku samaystay buu yidhi goortu waagu baryana ciidankuu kala diraa casarkii iyo galabtiina ribood iyo warbixin baa loo keenaa ninkii yidhaahda reer baan soo kala diray waa soo dhoweeyaa hoostuu soo geliyaa ninkanaa shaqo fiican qabtay buu yidhahda idinaga waxba idan tarin ninkana hawsha loo baahnaa qabtay wax shaydaanku ku farxayo shaqo weynba u yaqaan eena wax fiican ahayn halkaa waa laga gartay aqala maa filamri karaahiye inay tahay wey marka watalaatu saddexdaba in lagu furaana ashaddu sii adag wa jamcuhaa in laysugu geeyo fii tuhurin waaxidin hal mar iyadoo daahirahoon xayd iyo caadiya rajciya u dhaxaynin baa ashaddu ka sii adag oo talaaqul bidcigay markaa dambe gelaysaa ama ay shabbahaysaa afara afar u deliishanayaa waan cabdullahi ibn cabaas iyo saxaabada qaar ka mida baa usoo dacwoodayay wadnihi islaamkii baan isku yaqaanay ee cabdullaahi ibn cabaasow saddexdiina waa ku tuuray miyaho wax ii daadi markaasuu yidhi ilaahay baa yidhi waman yabtaqi illaaha yajcal lahu makrajan qofka ilaahay ka baxa makraj meel ka baxa loo sameeya wainaka lam tabtaqi illaaha fii talaaqika markaa haweenkaada furaysay ilaah kamaadan baqin saas darteed meel aan qiil kaaga raadiyo kaa bixiyo ma hayo adaa ilahay ka baqi waay oo saddexdaa la israaciyey buu ka hadlay laakiin saddex ma israacaan oo masale imaana noo uma alaaqu alaaqa calaa aqsaamin qaybo wey saddexa sunniyun mid sunnadii waafaqsan waktigiisa وبdعي محaرم mid بidc oo xaaraana وkhاaل عaن السuنaةi والبidعة midaan suنo iyo بidc midnaba ahayn suنo iyo bidعi qayb israacdo waxaa weeye haween caado ku dhacda wy haweenka caadada hela wy laakiin haweenka aan waxaan caado ahayn ku cidda tirsanaya suنi iyo bidعi midna ma laha haweenka laakiin caadada ku tirsada ee bisha caadada shahriga ee xaydka ku tirsada kuwaasaa sunni iyo bidci yeesha faama sunniyu marka fahuwa an yutalliqa waa inuu furo fii tuhurin iyadoo daahiroo ka qabaysatay caado lam yujaamic fiihi uusan ugu tegin oo u galmanin gabadhii caado markay ka qabaysato iyadoo waxay goboleeda dhex marin hadduu ku furo waa si ilaahi subxaana watacaala yihi idaa طallaqtum الnisaa فطلquuhuna lcidatihina ciddooda ku fura ay lcidatihina liqubuli ciddatihina ciddadooda markay bilaabayaan waxaana looga jeedaa xilligaa haddii lagu furo caada soo socota way tirsan caroosheediiyo ninkeedana taliya caadada soo socota inay ku jiro ciddadoodu xamli ay tahay iyo in kale mugdi badan iman maayo waayo caadana way ka qabaysatay weliba nin ismaynaan arag caloosheedu iyo ninkeedu waa bannaan yahay saddex caaduun bay tirsan laakiin haddii uu tuhurigii reeraysto in ilmo ku maqan yahaa laga yaaba wbidciyu muxaramu bidcada xaaraamtaana an yualliqa waa inuu fura bilxayli iyadu caado qabta bilaa ciwadin furitaan aan ahayn aan ciwad iyo kayibsashahayn khuluc waa inuu iman doonaay fuu khulucun waa min baabi laba arrimoodba waa lagu sababeeyey xag gabadha haddii lagu furo caadaday fursan mayso caadada kale uga bilaaban waktigaad ku dheeraysay waktigaa reerna ma aha ciddana uma socoto waxaa kaloo laakiin loo ogolaaday ciwad markay tahay dalqad la iibsanaya xaajaa jirta xaajo dheeraynta ka adag ku raali noqotay baa jirta kow laba kuna dheeraan doonaayo cala saxiix isaan u tegi doono khulucu min jinsi lfaski weeyo hal caadin bayba tirsanba yaaba dao cidii alaaqi ka yar aw fii tuhrin oo ku furaa bidcaa jaamacaha fii uga tegey faidaa facala hadduu yeeray ka dhacdo nudiba lahu waxaa sunnawa ah an yuraajicaha inuu soo ceshado dalqadi way dhici laakiin soo ceshigaa wanaagsan amarkii nabigu waxaa uga saara masaladan qisadii cabdillaahi bni cumar haweenkiisiiba caado qabtuu furay nabigaa warka soo gaaray nabigaa u yeeray oo weydiiyey isna way jirtaabuy wuxuu i soo celi kadib sug ha daahir noqoto caaday qabta uu ku furayay markay daahir noqoto haddana caadaha ku dhacdo caadadaa haddana ha ka daahir noqoto adoon taaban fur markaad furayso fatilka alciddatu alatii amara allaahu an yutallaqa laha nisaa haweenka loo furo ibnu cumar aafaarta ah, iyo riwaayaadka laga wariyey marka laysku soo ururiyo dalqadaa in loo xisaabay baa raajixa oo dalqadaasi ay dhacday waa malkhaali canhuma alaaqa khaaliga ka en ah sunno iyo bidco midna lahayn fa alaaqu sagiirati mid yaroon ayxay iyo caadada gaarin haddii la furo bilay ku tirsan biluhna maalinkaasi uga bilaaban walaayisati min alxaydi iyo tii caadada ka waquusatee waayeeshay ee dhaaftay iyadana bila isku tirsan walxaamil midda uurka leh ama fur amaafirin ama taaba ama taaban uurkaasun bay ku cidda tirsan wagayru lmadkuuli bihaa iyo haweenka aan jirkeedaba la taaban waad leertay laakiin isma idhaarag famaa lakum calayhina min ciddatin am calaaqatayna ciddaba geli mayso wax ciddooda ku dheeraan ma kuwaas talaaqooda sunniya bilculilna maaha halkaa waxaad ka garateen islaamta uurkale way furantaa ama soomaalida wax ku yidhi garan maayo naag uur lama furanto waxay markaa joogto waa qof baa furo soo hadlayo anoo uur laalayn fure naag uur lama furantaa ma furantaa lagidio maxaa ka jira amar naag uur lama furanto wax yidhi culimmada garan maayo kadib siyaru talaaq loo gudbiy mualifku raxima allahu tacaala walalfaadi erayada allatii erayadaasoo yaqacu biha talaaqu talaaqii ku dhaco sariixatun wa kinaayatun labadaa wey erayo ku cad iyo erayo aan aada ugu cadayn oo macno kala yeelan kara faariixu ereyga ku cad yaqacu bihi wuu ku dhaca alaaqi sawaaun nawaa bihi alaaqa alaaqa ha u niyoodo ama yaanu niyoodi alfaada sariixa alaaqu niyo uma baahna waxaana daliil ah xadiidka nabiga calayh salaatu wasalaam uu yihi alaatun jidduhuna jiddun wa hasluhuna jiddun saddex dhabkoodu waa dhab kaftankooduna waa dhab alaaqu waa kamida wanikaaxu walcitaaq haddaad kaftan gabad ku guursato waan kuu meheye waan aqba in lagu yidhaahdo dadku weligeed ku yidhaahdo sax alcaqdi shuruudi kala hadii haddaad kaftan u tiraahdo intay kuu qarqay naar baan ku furay haddaad tiraahdo aluqad way furmaysaa kaftan iyo ciyaar ma galaan guud iyo furitaan dabada ha lagu kafsado ha lagu ciyaaro laakiin abwaabtan abwaab lagu ciyaaro loogu talagalay maaha inagu laakiin laskaga aamusiinaya baa taqaanaa walaa yatacu ma dhaca alaaqi bilkinaayati ereyga laba macnaalaha ah ilaa an yawiya bihi alaaqa alaaq inuu niyoodo maahane waayo erayada haddii alaaq loola jeedana wuu noqdaa haddaan loola jeedinna ma noqdo inama alacmaalu binniyaati baa saamaynaysa nabigana ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam daliilkeedo xilligiisii bay al eray marna balaaq noqday marna uusan noqon mar marnaba ilxaqii biahli kibeerti miyaad waxaadna ku arki doontaa erayada kinaayada iyadoo lagu dharayo nabi waxaa sala gabar baa buu guursaday intaan loo aqalgeynin ay qaldantay intay caaishiya u tagtay bay waxay tiri nabiga idinka xaasadkiisii oo yaqaanay muxuu ugu jecel yahay in lagu yidhaahdo marka waxaa weeye waxay yidhaahdaan baa loo dhigay dabin baa loo dhigay waxay yidhahdeen wuxuu u jecel yahay nabigna waxaa tidhahdaa markuu kuu soo galo acuudu billaahi minka ilahay baan kaa magan galay markuu soo galay oo waxay tihi acuudu billaahi minka ilahay baan kaa magan galay nabig wuxuu laqad tadki bicadiimin alla weyn baa magan gashay ilxaqii biahlika oo reerkigaadiwaa furantayda furya bay noqotay kalkaalkaa magaca loo wedaariyey soo maa ilxaqii biahlikabii nabigu yidhi dalaac bay ahayd ula jeeday qisadii tamow markaysu cala alaafati aladiina qullifuu markay muddo la cunaqabateeye la godoomiyey maalinkii dambena waxaa la yidhi haweenkiina ma aad mari kartaan kacbi maalikoo ninka ugu dhalinyar ahaa baa waxoogaa inuu ku fakara ka yaabay gabadhii wuxuu yidhi ilxaqii biahliki xataa yaqdi allaahu fiiha alamr arrinta ilaahay meel uga dhacdo reerkiiniyaad oo waxaa reerkiini la soo joog buuga jeedo furitaan ugama jeedin saa darteed kamayna furmin haddaba ereygu isagoo ereygiya baa ciddii talaaq uga jeedtana talaaq buu noqday ciddaan uga jeedinna ma noqon kinaayada xukunkeeda saa way niyay u baahan tahay marka fashari ereyga cad lafdu talaaqi walfiraaqi washaraaxi wey saddexdaa erey alfaada lafdiga qur-aanka ku soo aroortay reerku markay kala tegayaan wey idaa طallaqtum الnisaaa faطalliquuhuna waa aragtay aw faariquuhuna bimacruufin na waa aragtay usarixuuhuna saraaxan jamiilana waa aragtay saddexdaa lafdi qur-aanku sheegay saddexdaasoo sariixay ku shaaficiyadu yihahdeen faida qaala haddii lee tallaqtuki waan furay aw faaraxtuki waan firaa faaruqay ku firaaqay aw saraxtuki waan sii daayey aw anti taaliqun ama waad furan tahay aw muallaqatun mid la furay baa tahay aw mufaaraqatun mid la faaruqo laga tegey baa tahay aw musaraxatun mid la sii daayey baa tahay aanuka manaa tasriifka kelimada maadi iyo mudaaric iyo ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo waxa laaiku ka dhigaba wadarkii kelimadan xuruufta ka kooban siiqada qaabka u isticmaalada sariix wey sawaaun nawaadihi alaaqa am la waxaa isku mida inuu alaaq mileeyaha usamyoolin walkinaayata ereyga kinaayada een ku cadayn alaaqana qowligu weeye anti khaliyatu waa madax banaanta aw bariyatun beri baa aw baktatun xarigaaga waa la jaray xariggaagu waa go-an yahay aw daa'in waad iga dheeraatay wa xaraamin xaraam baad iga tahay wactadina ciddo tirso ciddadaada tirso wastabrii ninkaaga isfurso wataqanacii is-asto iga xijaabo xijaabkaaga iyo maryahaagii soo qaado haddaba xijaabkaaga iga xiro walxaqii biyahabuki reerkiiniyata waxabmuki calaa aarubiki xariggaagay qoorta ku saaranya xariggaagay qoorta kugu duulaya wanaxwu daalika erayada la midka aw qaala wuxuu yihi ana anigu ninkii taariku kaa qoraa haweentaa la qoraa ninka maa la qoraa hadalkii uu dabagediyey waa furan tahay meeshuu dhiilaha uli waan furnahay akaa furahay kow ka wada dalaaqaynaya ama dalaaqay iyada u dhiibayo gacantaaduu ku jiraa khiyaar baad leedahay erayadaas oo kale isticmaalay faqaalat waxay tihi iyadu markii shaa la yihi anta taariqun waad furan tahay ku tii waan waan furan waa furahay inaan adeen way khaldantay oo minkoo anti taariqun yadaan meelki jirtay adaanku ugu wareejiyey buui markaasu waxay tiri waan ku waan ku waa qalab dalqadu xaggeeda intay ka tagta xaggiisa ma aadi iyada xaggeedana aadiso waan isfuray dhalaal galay aw qiila lahu ama ninkii waxaa lagu yihi saddex alaka zawjatan xaasmi leedahay faqaala wuxuu yihi laa maya gabadhu fukaansanayay waxbaa ku tiri isanagu buuf iskaga jiray baa lagu yihi allahu aclam sidaas baad iman doontaa ow kataba ama wuxuu qoray lafla qoraan qoraan buu qoraalku miduu u baahan yahay xaas ma leedahay maya markuu yidhaahdo maxaa kinaaye ka dhigay aan waxyar ilan erey shabaha oon kinaayo ahaynba su-aal shabahdatan oon ahayn oo sariixa soo socota xaas melihi markuu yidhaahdo waa midina yidhahda nafyigu sabab ujeedooyin badan buu noqon karaa innaga hadda ninka reer kale laakiin islaamku ay ka maqan tahay oo kan reer ma laha salaadu bimacnaa manfacadii reer ma haysto ama islaamkii waa ku xumaatay kaso kan naagna ma qabo kan naagna ma aha ninkii cagsiga sidoo kaleeto ninkii baa xumaaday gabadhana ninna ma laha macnaheedu caqdi mahaya looma jeede sii warrabay ma aha taasoo kaleetaa dhici karta naag madhiguu leeyahay way xun tahay buu leeyahay baa dhici karta ugajeedaa dhici karta marka isagu hadduu uga niyoodo dalqad bay noqon laakiin fainna hadduu niyooday bijamiici daalika intaas alaaqa dala furitaan waqac waa dhacaya wain lam hadduusan niyoodin lam yaqa ma dhacayo wain qiila lahu ninkii haddii lagu yidhaahdo su-aashana ballaqta imra'ataka haweentaadii miyaad furtay oo fuqaraa nacamhaa ballaq waa fur ama nacamhaa keliya uu yidhaahdo aluqad way furmaysaa laftinaya aluqad way furmaysaa ninkani gabadhuu fukaansanayay baa maqasha reer ugu lahaa walaa reerkasa ay ahaa ee ka furan yaad furtay kaasuu yihi haa way furan tahay marna ereyga la isticmaalay baa xagga kinaaya marna ereyga lafdiga halka la isticmaalay baa shariix kaa miyuu u baahay kana miyuu u baahay halkaa haddaba haddii lagu yihahdo miyaad furtay reer mehid waa kuu sheegaya reer belihi alaqan hamiyooni wadaa baa lagu heli haddii kale ana shaqaan waydaa qaala hadduu yidhahdo anti taariqun waad furan tahay wanawaadihi wuxuu radiyooday iqaaca dalqatayni aw alaaan laba ama saddex dalqabood inuu ku riduu niyooday waqacamaana waa wuxuu niyooni baa dhacayo wakadaa waxaa lamidoo ah wixii cadadka cadadkii lala niyooday uu dhacayo saa'iru alfaadi alaaqi erayada alaaqa intooda kale sariixihaa wa kinaayatiha midka cad iyo midkaan caddayn labadaba haddaad eray alaaq isticmaasho cadadna aada niyooto cadadkaad niyootay baa dhacaya laba arrimood bay ku sareeyeen fuqahada raxmatullaahi calayhim jamiica mid waxaa weeye axaadiis khaas ah. midna waa daliil caam diilka caamka waxay nabigaa wuxuu yidhi inama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli mriin maa nawa qof walba wuxuu niyoodu le ninkana laba iyo saddex buu niyooday xadiika wuxuu keenayaa intuu niyooday in loo qabto waa ninaan tiro ku dhawaaqin laakiin niyada wax geliyay waa kuban tahay markuu lahaa ama saddexdii buga jeeday taasa laga hadlay ducadaka ku dhawaaqay isagaa sheegeen ta waa adilla khaasa oo xadiidka rukaana culimadu sixadiisa aan isugu hayaan waa haweenkiisii buu furay nabigu sal allahu calayh wasalam erey albata la yidhahdo ku furay wuxuuna ku rasuulka ilaahi ma aragtu illa aragtu illaa waaxida hal mid baan uga jeeday hal mid buu ka soo qaaday hadka waxaan ka garanay dhaheen ujeedada waxa uu ka lahaa tirada in loo xukumayo maadaama uu yahay mid baan uga jeeday halku midna loo xukumay labadaa waa daliishadeen waliba xadiidka sixadiisa muran badan ku jiro waxaa jira haddaba xadiid intaba ka saxiixsan kana caba ka hor imanaya imaam muslim fi saxiix bay ku wariyey ibn cabbaas leey kaana talaaqu alaaa fii cahdi rasuuli illaahi kow waa abi bakrin wa sabran min khilaafati cumar riwaayadka qaarkood wa sanatayni min khilaafati cumar talaaqu alaai waaxida intii nabigu noolaa iyo xilligan abubakar khilaafadahayey iyo qaybta hore cumar ama labadii sanee cumar ugu horeysay khilaafadahayey saddex baa ku furantay halun baa laga soo qaadi jiray ibn cabbaas radi allahu canhu arda cumar baa dadkii isugu yeeray dumarka saxaabada xadiidka cumar waa waafaqsan isagaa la xukumi jiray wuxuu warnayow tala keena arrin waagi hore laga fiirsan jiray oo aan lagu degdegi jirin oo wax badan la xeelin jirin baa xargaha doosatay saddex baad ku furan tahay iyo labaad ku furan tahay iyo lama dhihi jirin arrinta dalaaqda iyo furid firiinkuna dadku way ka fiirsan jireen hadda kulayl badan baa bilowdayba ee maxaa maxaa idin kala quman nin walba wixii uu yidhaahdo haddaan ku xukumo hal baan ku furay hal baan ka dhigi labaan ku furay labaan ka dhigi saddexdaan furayna saddex baan ka dhigi saxaabadii wax ka hor yimid ma jirin sideeduuna xukumay xadiidkan waxay yidhahdeen raggaasi mansuuq weeye oo yaa nasakhay cumar ficilkiisii iyo ijmaacii saxaabada anasakay ijmaacii saxaabada cumar cid ka hor ma jirin saas darteed xadiidkaa waa mansuuq waa in laga tagaa bay yidhahdeen laakiin aduwaa qiyaasi kartaa wixii nabigu xukumi jecsaa abubakarna xukumay cumarna ijtihaad buu ku khilaafaye daliiluu ku khilaafay ma yaal ijmaacna ma asixin oo saxaabada qaar baa diiday ibn cabaas markuu warka sheegaa qola ankirtay abu hurayr iyo nin kaloo saxaabada kamid ay weydiiyeen waxay ku dhahan sawaqa ibnu cabaas ibnu cabaas waa runtii saa uu ii sheegay saasay ahaan jirtay saxaabadii ka dambeysay cumar amadii ka dambeysayna qaybo badan baa asalkii hore qabtay waxay yidhahdeen haddaad kan dambe waa ijmaac dhahdaan xilligii abubakar ba ijmaac kalaa ka horeeyey labadii sane hore cumarna ijmaac bay ay ahayd ijmaacna ijmaac ma nasaxo fi qaacidati cinda cilmi usuul الاجماع لا ينسخ الاجماع اجماع اجماع ما نسخ ولذلك wadaadadeen niqayl beri jiray baan idin sheegi wa wadaadadeen niqayl beri jiray xadiidkaasay ka qayb behi jireen laakiin dadka looma sheegi jirin intii wax fiirfiiriyo alaaqu salaadka iyo alaaqu sakraanka iyo alaaqu lqabdaanka iyo meelaha oga qayb bay aagaasay ahaan jirta saa darteed wadaadku saddex dalqood ma raacaan ku maayo cadayn maayo ilan qaalin bixiyaa ma waayo waa jirtaa dhinaca saddex isma raacaanna dajo iyo buuq waa ku kiciyo wadaado keliya iyo qayraa laga daba qaadan raga qaarkood waxay haysan jireen buluuqulmaraamka iyo subul salaamka iyo kutub bay haysan jireen laakiin siru murughaayay dhahayeen qofna lama tusi jirin ragga culamada qaarkood markay dhinteen baa kutubkooda laga helay iyadoo meelaha u wada xariiqan tahay meelahaasay u xariiqayeenee qaran ugu ay meesha qaran iyo tacliiqaad ka buuxsadeen marka anaa qaylkeeda haya ninku markuu yidhaahdo ee la waxaa ku tiri isoo xeree bu dhihi jir dartana masalada ku baro isoo xeree xew iisoo noqo de nin nin masalo ku haysana iisoo xeree ma jiri jirin rag waa la kala cabsan jiray marka meesha laga qaybdei jiray weeye xadiidkaas waa lagu dhaqmi jiray laakiin baablig maahayn ku dhaqankiisa waa soo shiri qeelba iyo qaalintu qaadasho bareesharka adduunna laga baqayo biilkana la ilaashanayo labadaas sababooda taqaatuculmasaalix ay ku tegey waa qayb way ka ahayd laakiin sida saxiixii waa sida nabigu ka sugan sal slam haddii nabigu wax ka sugnaado cumarna si kale uu sameeyo kolla wata nabigu baa saxsan sala allahu alayh ali wasalam hadalkaa cumar mas'alo kalaa ka muuqanaysa cumar radiallahu canhu xadiis cad oo sabto buu lifasaadi zamaani intuu eegay buu ku teliyey xukumayna ka tago mararka qaarkood way u muuqan kartaa ninkii xilliga mas-uuliyad haya nas mucayana tatbiiqiisa zaman iyo maqaam la tatbiiqiyo inuusan xaqiijinaynin maslaxadii gaayada sharciga ahayd saas darteed inuu taqyiidiyo ama takhsiisiyaayo oo masalada la yidhaahdo in naskii ku-aanufalkiisii xaadisa iyo duruuf mucayana laga tegi karo khawfa mafsadatin aw duhuura maslaxatin raajixatin waxyaabaha loo dariishaday ka mid tahay ee cumar radiallahu canhu ardaau sameeyey ixda saxaabada ku ijmaacday haddayna ansixin xaataa jamaahiir saxaaba ku raacday aimadii afarta iyo madaahibtiina waa ku raaceen marka masaa'ilka noocaas oo kale a ah laakiin dad aimao mujtahidiina raggaas oo kaleetaa unbaa geli kareen maalmi walba ka waatan karo ka biyo caddi karo ma aha oo maqaasidii iyo nusuustii shariicada iyo duruufta ku xihan istiicaabkeeda iyo weeraynteeda aan lahayn wainabafa alaqa alaaqi hadduu u tiiriyo ilaa bacdi min alcaabiha qayb gabalada haweenkii ka mida ah. jirkeeda qayb ka ah waa furan tahay muna dhihine jirkeedi qayb ka midihi uu furanya mila alkaana uu yidhi nafsuki aariqun nuskaa wuu furanya adiga nuskaa dalqadihii nuska maa duruuf adiga muskaa wuu furanya dalqat way furmaysaa dalqatan waaxida ama wuxuu yihi madaxaagu way furan yihin ama gacmahaagu way furan yihin dee iyadii ma qaybsami karto qaybna inay furo furanto qaybna xalaal ahaato furmi suuragal maahane wuu soo raraacaya wakada idaa qaal hadduu yidhaahdana waa la mid antu taariqun waad furan tahay nisfa dalqatin dalqad muskaad baan kugu furay dalqad ma kala hadda isway soo raraaca aw yurbuca alqatinta qad hura ceedan kuu furay dalqa alqatan hal dalqad bay wada furin dalqad musee ruux mar kala yeelata waydaa qaalaha buu yidhahda waxaa weeye alistisnaau fi alaaq alaaqii haddaan insha allahu gaarsiis iyo wax lamida ama ad istisna soo kala reebreebto iyadana waa la waidaa qaala buu yidhahda anti aaliqi waa toontae gabaryay alaaan saddex ilaa alqatan hal mid maahan alaabtoodii saddexdu way dhacayaan oo soo qarray mualifku saddex baan kugu furay hal maahane dalqa dalqatayn labay ku furmaysaa aw alaaan ama wuxuu yidhi antu taaliqun alaaan ilaa dalqatayni laba maahane tuliqat dalqatan hal mid bay furmi istifnaha markii acdaada la kala reebayay fi lmadhabi istinaa kulli min alkulli lama ogola laakiin istinaa akari inta badan in lasoo rabo waa la ogolya khilaafan lilxanaabila iyo ragga lamidka ah aw alaaan ilaa alaaan saddex baan kugu furay wy saddex maahan talqa alaaan saddexdiiba way dhacaysaa oo istinaa lasoo kala reegaya alkullu min alkulli lama ogola limaada saddex baan kugu furay saddex maahan maxay saddex u dhacday waxaa la yihi icmaalu lkalaami wlaa min ihmaalihi hadal qofoodu mukalafa ku hadlay in macno la siiyo baa ka mudan bilaa macno in laga soo qaado hadalkiisu waa laba qaybood qaybtii hore markuu yihi saddex waan kugu furay macanuu leeyahay saddex maahane warkoo dhan ka kac weeye in la yidhaahdo iyo warkii qayb macno in loo yeedo macno in loo yeelaa ka mudan waxaana macno lagu yeeri karaa intii hore dhacdaya intan dambe iyo inta hore isma qaadan karaan midkood in la tuuro wey intii la wada tuuri lahaa haddaad kan dambaan qaadan tiraa la wada tuurtay laakiin ka hore haddaad qaadato ka dambe iska daysa ilaaba iyo waxa ka dambeeya waxbaa kasoo soo qaadi wain qaala hadduu yidhahdo anfiqu alaykum waa furan tahay insha allah insha allah waa furan tahay aw in lam yasha ilaahu dusan ilaah alla dooni waad furan tahay hadduu ilaahay doono hadduu yidhahdo iyo hadduu yidhahdo hadduusan allah doonin labadaa midba hadduu yidhaahdo wakadaa hadduu yidhaahdo ilaa an yashaa allahu ilaahay inuu doono maahan waad furan tahay ilaahay inuu doono maahan lam taluq furmi mayso sababtoo sharti waxaa lagu xiray ilaahay doonitaankiisa oo see loo ogaan cidnaa ilaahay maanta la hadli ama waxyoon ilahay inuu doonayin kale ayb asharkii ibaaxay ahayd ilaahay uu doonaiyo in kalana waa shaki alyaqiinu laa yazuulu bishaki walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana wy adilada waa loo hayaa khaasa mid khaaska ee alaaqa ama asixin laakiin mashaa'il shabuhu asaxay oo looga qiyaasay alaaqa khaaska aan waa xadiidka mucaadi man actaqa aw allaqa wastafnaa falahu dunyaahu ninkii fura ninkii fura ama addoon fareeye wax soo reebta soo reebashadiisuu leehay laakiin xadiid kaloo asaxday baa jira kaasi ma asixin waxaa asaxday nabigeena ala slam xadiid cabdillaahi bni cumar uu leeyay qofkii dhaarta faqaala in shaa allahu faqad istana waxbuu la soo haray ninkii intuu dhaartay in allahu ku dara waxbuu la soo haray dhaartaa ma guutamin wakadalika alaaq bay yidhahdeen waxaa kaloo lamida xadiidka abi hurayra ee saxiixa ku yirnay qisada nabiyullaahi sulaymaan habeenki uu ku dhaartay inuu haweentaa badan u tegayo nabig asa xadiidkaa waxaa kamid ahaa inuu yidhi law kaana in shaa allahu lam yaxnad hadduu insha allahu inaa qaad kuma jarteen marka insha allahu hadii lagu daro waxba kulmi maayo halkaas maxaa ku daynaynaa waa juus iyo masaa'ilka kale habeen damaan insha allahu taala abaabu alaaq qaybo badan gabagabayn doona subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk